yaalla min haniyati kadaain meeshii la dhihi jiray kadaa haniyada sideedaba dhulku waa buulaley buuraha meel yar gaabanoo laga dhaadhacay leedahay oy dadka safartiiyo maraan buuraha meeshaa gaaban ee karinta la yidhaahdo baa haniya la yidhaahdaa marka haniya haddaba buurtana waa la yidhaahdaa toga gebiyadiisa meesha malkada ee laga daadacee ka jaban ee jidka noqotana waa la yidhaahdaa wax gebi siman halka jidka noqotee la yar jebiyo baa asal ahaan taniya la yidhaahdaa marka taniyata radakadaa waa karintii laga dhaadhacayay ee ka kadaa la dhihi jiray hadda wixii oo dhan waa magaalo camiran iyo sara iyo daaro wey laakiin dhulkani wuxuu ku yaalaa markii xaramka laga soo baxo dhinacyada soomaalida hadda ay aada u degtay ka mid tahay mucalla waxaa la yidhahdaa dhinaca safa iyo marwa marka laga soo baxo jidka waxoogay lasoo qaado dadkii horay u yaqiinay meeshii boostada dhismaha dhismaheedii ahaan jirtee lasoo dhaafo baa dhinaca bidixdaa waxaa kaa qabanaya markaad xaram ka timaada qubuur qubuurta qubur muqaabil maqbarat mucalla baa la yihahdaa qubuurtaa jidna markaad soo dhaafto haddaba jidkaada horay usoo hayso waxaad imanaysaa meesha la dhihi jiray abax ee banaanka nebigu degi jiray jirayeen horay usoo niri waagay sacuudiga ala ah, sacuud qabsadeen ay ashraafta ka qabsadeen meeshay qasriga boqortooyada ee malik cabdilcaziiz laga dhisay haddana masjidka weyne masjid malik cabdilcaziiz ku yaalo xaafadda malaawi la yidhahdana agteedaa wey markaad iyadaa kor uga baxdo ila wadadaa waxay aadaysaa dhinaca minay u leexan adan la leexaneed kor u baxda meelaha soomaalida joogto xaafadaha la yihaahdo riicdaakir la yihaahdo xaafadahaas qaybtooda kore meesha kasoo dhaadhacoodaa baa saniyatu kadaar la dhihi jiray marka saas darteed saniyatu kadaar dhaadhaca buurtaad markii dhinaca hore looga dhaadhaco tog iyo waadi baa ku oli jiray aan mari doono togaa marka lasoo lagu soo dhaadhacayo markaasay taniyatu ku oli jirtay haddana waa iska magaaladii bartankeedii weeye marka dhinacaasuu ka soo gelayaa marka uu yimaado hadda qofku ma sahlan inuu ka soo galo oo magaalada dhow jidoo laga soo galay leedahay haddaad dhinacan riyaad iyo ilaa meeshan la dhihi jira daaif iyo ka timaadana togan meesha mam qarnil manaazil jidka soo maree sayl baad ka iman sideed ka timaadana shumaysiya xudaybiya dhinacdaa ka soo geli madiine haddaa ka timaadana dhinaca tancin baad hadda ka soo geli shidadkii laga geli jiray caadigaha ee karimahayd hadda ma jiraane meelihiina magaalay noqdeen shidadkiina laamiyay noqdeen go-aan laga soo galo calaa kulli xaal waa qofkay suuragal u tahayoo nabigaa ka galay xilligii u socday calayhi salaatu wasalaam maashiyan isagoo lugaynayuu gelayayo gaadiidka waa laga fiican yahay uu leeyahay xaafiyan oo kabala markii aada gelayso inaad kabaha iska bixisaa wanaagsan in lam yakaf haduusan ka cabsanin najaasata nijaasada uu ku istaaga aduusan ka baqaynin kabaha uu iska bixinayaa wuxuu leeyahay laba arrimoodba waa loo dariishaday kabala-aan lagu galo mar waxay yidhahdeen ilahi subxana wa taala qisadii nabi muuse wuxuu yihi markii uu tegey meeshii waxyiga fakhlacna calayka inaka biwaadi muqadasi uwa waadigii ahirnaaye tuwa ahaa oo dhinaca baytlmaqdis ahaabaad joogtaaye kabaha sii waadiga tuwaana makaa ka fadli badan kana xaramsan kana muqadasan maxaa saa darteed min baabi awlaa in maka lafteeda kaba aan lagu galaa kasii fiican bay yihahdeen waxaa labaday u daliishadeen xadiid baa soo arooray bay yidhaahdeen oo nabiga laga wariyay calayh salaatu wasalaam ibn cabaas uu leeyahay ambiyadu waxay geli jireen xaramka mushaatan xufaatan iyagoo lugeynayo kaba cagcad kacbadana waxay tawaafi jireen mushaatan xufaatan xadiidkan laakiin waa daciifo nin la yidhahdo mubaarak ibni xasaan oo jamhuurta ay daciifiyeenna waa ku jiraan ninuu ka warinayo ariiq kaloo uu leeyahayna inta aan ognahay oo wax lagu salayn karaay ma jira xadiidkan marka daciif wey lakin waxay dhahan waa fadaail acmaale xadiidkii daciifka ahaa iyo aayaddii faklacna calayka inaka bilwaadi lmuqadasi tuwa qiyaaskeedii waanu istixbaab iyo sunno uga dhigna bay yidhahdeen lakiin cagsigeeda waxaa ka duwan nabigana calayhi salaatu wasalaam isagoo horey usoo dardaarmay khuduu canii manaasikakum falacalii laa alqaakum bacda caamikum caami haada sanadkan kadib inaynaan indha isaarin baa laga yaabaa ee xajkan iga qaata saxaabadu geedku istaagay iyo meeshuu ku xaaja gutay iyo meeshuu salaad ku tukaday iyo meeshuu seexdayba way sheegeen lama hayo inuu kabaha bixiyey dadkana kabaha iska bixiye yidhi kamaa soo aroorin haddii uu kaba bixin lahaana waa la sheegi lahaa waabuu salaada dhexdeeda kawaa iska bixiyey waa la soo wariyey xadad weyn oo lay noqon lahay waxay culimmadu yidhaahdaan tadmaa tatawaafar dawaaci calayhi wax badan wax badan baa keeni lahaa nabigoo kabaha la baxay dadkana kabaha la baxa yidhi waxaan qarsoomin bay noqon lahay waxa waxay kusaysaa marka kabaha in lala hadday sunniya khayr tahay nabigaa la bixi lahaa sala allahu alayh wasalam amaa midda qabayska waxaa laga wariyey ibn cumar radi allahu canhu ardaahuma in marka uu maka imanayo bata bidi tuwa toga tuwa la yidhaahda di tuwa la yidhahda uu baryi jiray togaana waa togaan hadda sheegaynaye saniyat kada ku yeele riix daakil qofka ilaahay geeyo hadda soomaalida in badan oo kamid a ah agaasay degaan markii aad dalcadda xaafadda intaad fuusha dhinaca shaloga dhaadhacdo eed aagga dawladda hoose iyo baladiyada gaarto halkaasuu togu maraa halkaasuu baryi jiray habeenkii intuuna magaalada gelin kadib salaada subax buu ku tukan jiray ibnu cumar wuu qabaysan jiray wuxuuna dhihi jiray nabigaa sidaa yeelay sala allahu alayh waalih wasalam nabigu mar hadduu sidaa yeelay oy sidaa ka suganta ibnu cumarna sheegay sidaa hala yeelo saa weya macnaheedu waxaa kaloo isla ibnu cumar ay saxaaxu ka warinayaan wuxuu ka soo geli jiray min aani min kadain min ariiqi kadain min asaniyati اculya xagga koruu kasoo geli jiray oo ariiqa kadaa zaakir dhinacaa kasoo dhaadhici jiray walaa yudii dhibi maayo axadan qofma yaanu dhibin bimusaaxamatin ciriiri iyo garbin xajka marka la joogo dadku waa badan yahay dadka aada ha ugu dhibin oo ha ciriirin dadka dhibkooduna waa xaraam fadaail mustaxabaad inaad samaysana waa sunan walyamdi ha tago ha aado naxwa masjid اxaraami masjida xaramka oo looga jeeda meesha kacbadu ku taalo ha aado fa idaa waqaca haddii uu ku dhaco basaru ishiisu hadday kacbada qabato calalbeyti kacbada hadday ishaadu ku dhacdo hadda waxaad arki kartaa markaad gudaha soo gasho waagii hore dee meesha wax kama dhisnayn xilligoodaa horo ayadaa ka wada dheeree guryaha ku yahay gidaarada ku hareeraysan banaankaa laga soo arki jiray hadda guryihii dabaqyadii baa kor wada dhaafay xataa masjidkii laftiisaa dhaafay saa darteed wuxuu leeyahy faidaa waqaca basaru ishiisu hadday qabato cala albeyti kacbada fa hunaaka rafaca yadayhi labada gacmood buu kor u qaadi xiina idin markaas wahuwa yaraahu isagoo arkaya min khaariji masjidi masjidka banaankiisa isagoo ka arkaya buu labada gacmood kor u qaadi min mawdicin meel baana kor uga qaadi yuqaalu lahu la yihaahdo loo yaqaano ra'su radmi loo yaqaano taasu radmigu waa dhex ahaan jirtay dhinaca musqulaha safa iyo marwa xaggooda xiga hadda laakiin wax ka arag banaankii ma jiraan gudaha ilaah u dhaadhacdo oo dhinacaa markaad ka timaado safiya marwa aada gudubto markaa un ku dhici fa hunaaka yaqifu halkaasu istaagaya wayarfacu yadayhi gacmuhu kor u wayaquulu wuxuu leeyahay allaahumma zid ilaahu u ziyaadi haada lbeyt beydkan tashriifan sharaf u ziyaadi wa takriiman karaamayn iyo maamuus u ziyaadi wa tacdiiman weynayn iyo wa mahaabatan haybad laga hibaystoo la qadariyo wazid ilaahu u ziyaadi man sharafahu wacadama qofkii weynee sharfa oo minman xajahu wactamara dadka soo xajiyay soo cumraystay kamid ahna ilaahu isagana qofkaa sharaf iyo karaamo u ziyaadi تشريفا زياد وتكريما وتعظيما iyo وبرا سمفل اللهمa أنت السلام ilaahayow adigaa ah midka nabadgelyada bixiya adaa salaam oo asmaada uu kamid yahay wa minka salaamu nabadna aday kaa timaadaayo qofkii nabadgala aaa siiya faxayinaa rabbanaa bisalaam ilaahow nabad nagu noolee wayadcu wuu ducaysanayaa bima axaba wixii uu doono oo min amri diini wadunyaa ka mida halkan laba masalo masalo caam oo muhima ah, halkan markaad joogto inaad fahamto markii xajka la yimaado maqaam barakaysan oo khayr badan wey cibaadaadkuna hadba meesha la jooga say u fadli badan tahay bay u kala fadli badan tahay qofka xaj iyo cumro aaday cibaadaadka qiimaha badan ee maqaamkaa ku habboon waxaa kamid a ah ducada ducadana baabkeedu maftuux weeye i cinda kaafat culamaa culamada dhammaantood qofku intaa uu xajka ku jiro hadduu xaram joogo hadduu ka baxsan yahay hadduu maka joogo hadduu mino joogo hadduu musdelifo joogo hadduu carafo joogo hadduu sac iyo tawaaf samaynayo abwaabu ducaa iyo waxa uu ku ducaysanayo dhan waa furaya oo duco qaydan oo gaara oo la dhaafi karin ma laha sida dikriga iyo cibaadadu ay u furan yihiin si ka sii awlaysan bay ducadu u furan tahayo xataa iyadu waqtu nahyi ma laha ducada allaahuma salaad lagu jira iyo faatixada iyo ducaha gelini maahan caamka a ah markii aad qaadato waxaa soo haraya amaakinta khaaskaa duca u khaasa ma jirtaa markii halkaa la yidhaahdo salafkii iyo saxaabadii midba duca uu ku ducaystay baa la heli isagoon dadkana amrin falin tanaa sunno aan dhihin nin baa sacigii duca isaga ducaystay nin baa tawaafkii duca isaga ducaystay nin baa mino duca iskaga ducaystay maadaama baabkii ducada uu furan yahay aynu nidhi culimmaduna sidaa ay ay wada yidhaahdeen de waxaa macnaheedu wey sallala sidaa fi dunya waalaakhirati khayrkooda ducayso ninba siduu u ducaysanayaa marka saxaabadii laga soo bilaabo rag kastoo calaamiya ay ma aha rag qalaba ah jiroo la socday saxaabadii ducooyin baa laga soo guuriyey aimatu taabiciin ducooyin ducooyinkalaa laga soo guuriyey atbaacdoodii ducooyin baa laga soo guuriyey ninkii nin walba dadkii markaa la socday ducooyin bay ka soo guuriyeen raggaasi midna ma dhihin tanaa sunno gaar u ah iyo tan meesha ah lagu akrista isagunbaa akristay markii kutubtii cilmiga raggii dambe ay yimaadeen waxay jeclaan jireen aimadu wixii saxaabada ducooyin laga soo guuriyey xadiis marfuuca hadday waayaan ama aayad qur-aana ay waayaan saxaabada qaarkood ducada iyagoo ku ducaysanaya meeshaa la arkay inay isaga ducaystaan bay jeclaayeen hadday saxaabadii waayaan aimadii taabiciinta ducadii laga soo wariyey inay isaga ducaystaan bay jeclaayeen marka labaynu kala qaadi inaan nidhaahno maqaamkan sunno duco oo khaas ah buu leeyahay oo sidaa iyo sidaa in la yihaahdaa daliil bay inooga baahan gaar inaan nidhaahdo waa lagu ducad way furan tahay ducadaana ducooyinka fiican bay ka mid tahayo saxaabadii iyo taabiciintii iyo salafkii baa laga soo gaarayna waa masale kale oon mushkilad iyo xaraj iyo ciriiri lahayn laba arrimood haddaba baa laga yaabaa inuu qaladkiin badan ka yimaado haddii la yihaahdo tan bikhusuusihaa duca weeye sunna ah oo ducadana sunne e tan un ha la sameeyo daliil gaaran ay lahayn baabulbidac inay kula gashaa dhici karta haddaad adigu tiraahdo meeshan ducooyin yaan loo ishaarin dadka salafkii ka sugnaaday yaan sunnaba gaar loo dhihina haddaad tidhaahdana nooc tashadud iyo huluwigo asla mubaax wixii ahaa baad geli wa min hunaa fuqahadeenu ducooyinkan ay sheegi doonaan intaan aragnay waxyaaba ma'suuraaday u badan yihiin ilaa laba saddex duco oon tilmaami doona mooya insha allahu tacaala ducadan waa laba qaybood hadda uu sheegay allahuma zid hada beyta tashriifan wa iyo allahuma anta salaam minka salaam faxayina rabbanaa bisalaam qaybta dambe imaam bayhaqi iyo keyrkood waxay ka warinayaan cumar radi allahu canhu o ku ducaystay sanadkeedana dacfi baa ku jira in soo gelayay amaa qaybta hore waa shaytan iyo cahdigii taabiciinta mutawaarid ahaa ilaa aimada qaar kamidu imaamu axmed iyo inta la weydiiyey maxaan idhaahnaa waxaan jeclahay ducadan inaan aqriyo ay yidhaahdeen waxaa ku soo arooray laakiin asaaniid ahaan waadicaaf oo wax badan oo ku soo arooray ma jiro allahuma bacdu lmaraasiil taabiciinta laga soo guuriyey baa jira laakiin erayga saxda wayadcuu bimaa axaba min amri diini wdunya wax alaala wax alaala khayra ducadiisu waa furanta uma yadkulu masjida buu gelayaa min baabi bani shayba albaabka la dhihi jiray abaaba ah, bani shayba uu ka gelayaa ilaa hadda waa ku qoran yahay waana albaab kamida ah albaabada dhinaca safa walmarwa ka gala markaad dhinaca safiya marwa ka timaado albaabada laga soo gala hadda waa la xadeeyayo waagii hore sida eedda badan looga geli jiray loogama geli karo in la xadeeyana waxaa sababay safiya marwo dhinacooda markaad ka soo gasho waa meeshii sacyiga dadku ay isdaba marayeen iyo safiya marwo loo marayey xilliga sanadka gudihiisa albaabo badan baa iska furan laakiin xilliga saxmaddu ay tahay albaabka aad ka soo gelayso ama dhulka hoostiisa hoostiisaad mari oo dadku korkaagay tawaafi ama briiji iyo bundo baad mari wailaa haddii mawjadna ay soo gasho mawjadna dhawaafaysa sa samaynayso waa la isku dhacaya taasi waxay sababtay jidadka in la xadeeyo oo dhowr dariiq la sameeyo maxa maa maanan fiirinin baabu bani shayba kuwaa la sameeyey inuu ku aadan yahay in kale dhinac kale marka laga eego hadda baabu bani shayba in laga gala mawjadaha hirka ah kuma habboona sababtaa markaad babu bani shayba kasoo gasho xajar aswadkii dhinaca biixii u kaa jira inaad doonato ma sahlana oo mawjadaa ku qaadi waxay noqon mustawaaf ama awaafka saddex meelood afar meelood saddex inaad soo wareegto awaafkaan kuu jirin si aad xajarka usoo gaarto waayo xajarku markuu intoo kale ku yaallo safa safaya marwo dhinacan ay ku aadan yihiin halkanaad ka soo geli mawjada kama hortegi karti waa inaad soo wareegto xaag ka bilowdo hadda kale meelaha u fiican dhinacan balmalik fahd ay yihaahdaan iyo balmalik cabdilcaziiz inaad ka gasho oo meelahan oo kale iyo meelahan kaga soo aado si aad xajarkan markaa loola qabsataa fiican haddii kale mawjadu way ku qaadi dad baa ka hortago markaasaa la isku rafaadaa qabla an yashtaila marka uma yadkulu min baabi bani shay buu kasoo geli qabla an yashtaila inta aanu isku mashquulinin bixaqi raxlihi gaadiidka inuu furo wa kiraai manzilin gurig uu kiraysto iyo wagayri dalika intaa waxaan hadlin bal yaqifu waxaa istaagaya bacdu rufqati rufqada iyo safarta wada socota qaarkood baa cinda almataaci alaabta ag joogaya wa bacduhum yati masjida buu imanayaa binawbati kalaytan qoladan iyo qoladan way isbedelayaan sidaa uu sheegay mualifku wuxuu leeyahay min baabi musaaracati ila alkhayraati wey in khayrka loo degdego nabigana ala sla asha waxay leedahay markuu soo galay maka awalu shayin badaa bihi nabiyu xiina qadima makata anahu tawadaa uma aafa bilbeyt wuu weysaystay kacbadana tawaafay kacbada ka bilow buu hadda sidanuu u sheegayahay suuragal dadka uma aha horta meel masaajidka u dhowo mataac iyo alaab ah inaad dhigataan laydin ogol yahay ma jirta qofkii wax yar wata khaanado la kiraysto saacaddii lacag aad ah ku kiraysan baa jira wixii intaa ka baxsan alaab meel lagu tuuray haddii la arko wax qarxaya wadatahana war looma hayo boolis iyo dawladda hoose iyo minishiya hareeraha kaa kici intaasoo rufqo oo badan oo wada socota meelay alaab wada dhigatana maba helaysidba mawjadaha dadka hirkacaya walidaalika basaska dadka qaadaay ee madiinat xujaaj jiddo kaa qalaad aad ka baxdo oo jiddo ka degto waa inay alaabtaan iyo boorsooyinkii kugu dejiyaan guryaha degi lahaydeen si kale hadda ma laha oo alaabta layska dhiga markaa kadib la aado sababka labaad ee hadda jira waxaa weye saxmaddu waxay keentay in aanay sahlanayn saxmaddu waxay keentay dadkii aadaayy maba sahlanaa ma sahlana inay si fudud kusoo noqdaan dhowr saacadood baa zaxmadda lagu maqnaa ninka safarta ka yimid ee dhowr saacadood alaabtii ag taagnaa wa oo markaa haddana kadib dhowr saacadood dawaaf iyo sacyi aadi dadku iyagoo daalan bay marka hore madiinat alxujaaj baa lagu geyn waxaa laga yaabaa salaada subax inay diyaaraddaa u tagto saad u taagan tahay makribkii in basaad ka raacdo adoon nasan oo aan seexan oo aan fadhiisan baskii waxaa laga yaabaa laba saac inuu kusii wado labadii saac markaad degto haddii la yidhahdo laba saac saddex saac oo soo dawaafayna halkaa sii taagno salaada subax lagu iman shalay salaada subax ka hor siidkii habeenkii ka horreeyay diyaaradaa soo raacday maba hada nasa weli marka dadku ma kari karaan sidana arfaq wax gaar oo ku fardinaya ama ku laaziminayana ma jiraan wayaqsidu xajara dhag wuxuu u qasdiyaa aswada madow ee juluubta aadaamuhu madoobaysa wayadnuu minhu wuu dhowaan bishari an laa yuudiya axada waxaase sharteed qofna inuusan dhibin bimusaaxamatin inuu ku celinayo saxmada iyo isriixa dad inaadan dhibayni markaad u dhawaanayso fayastaqbiluhu wuu ujeedsanaya xagga dhagax ujeedsan uma yuqabiluhu waa dhunkanayaa bilaa sawtin isagoo dhawaqayo soo markii uu dhunkanayaan hawiya neef afkiisa ka keenin buu aayan afka saarayaan dhunkanayaan wayasjudu calayhi waa ku dul sujuudayaa weji buu saarayaa wayukariru taqbiila dhunkashadana waa ku celcelinayaa iyo wasujuuda calayhi ku dul sujuudaa alaatan saddex jeer dhagaxaa in la dhunkan nabigay ka sugan tahay sal l slam cumarna waa kii lahaa waxaan ogahay dhagaxya wuxuu soo ag istaagay xilligii khilaafadiisi wuxuu dhagaxina aad tahay laa tadur walaa tanfac waxna aadan dhibaynin waxna aadan taraynin waan ku ogahay walowlaa ani rasuul aytura sal sl yuqabilka maa qabaltu nabigo ku dhunkanaya haddaanan arag ma dhunkadeen laakiin nabigoo ku dhunkanayaan arkay iqtidaaan wa uswatan baan u samaynayaa in la dhunka baad ka garatay ama sujuudu calayhi dhunkashadu suuragal ma aha bilaa sujuud kowdha horta waa kaa yargaaban yahay waa inaad kusoo yar foorarsataa meel wuxuu ku jiraa god ah oo guduhu ku jiraa godkii waa inaad madaxa la gashaa markaad madaxa la gasho ilaa wejigaagu wuu qabanaya anagoo cumro ka imid baa waa mid gaari wada raacnay dandamla-ah kacbadu uga sheekeynayaa dadka weligiina ma arag gaariga dhanlaa wuxuu leeya kacbada xajasadka haddaa aragtaan yaa kuxud mucjiso wey haye horta cid kale ma haysto iyo dhul kale ma haysto meel daxuu taagan yahay hadba qofka u yimaada itaalkiisa intuu yahay waaba hoos u tegi ama koro ka bal mucjizada idinku fiiriya uu iska taagan yahay ninka dheer korba uiga gaar hoose uka kasaa ku dadka beenta ka dhe balaya ku qaaday annaga hadda ka nimide dhagaxu be derbi uu ku jiraayo ninkii ka dheeri waa u foorarsadaa dadka beenta ka ku qaaday adiga marka dadkii nin baa wada macalin isaga dhigayayo sadayaa lagunagoyni dhismahaasuu ku jiraa dadka intooda badanna wuu ku hooseeyaa marka inaad usoo foorarsato sidaa ku tiraahda maahane afkaagaba lama gaari karo afka markaa dhagaxa la gaartana madaxa dhagaxa qaybta uu qayb buhaya fayasjudu calayhi waa ku qasban tahayba sujuuda lilxajari mehe waa cala alxajari dhagaxa ku sujuuday taqaruban ila allahi waxaa loo dhawaanaya waa ilaahay dhagaxan in lagu dul sujuudana sharcigaa jideeyey wa min huna halkaa markuu soo gaaro ee kacbada uu soo galay arko buu yaqtacu talbiyata labaykada joojinayaan markii kacbada lagu soo baxo talbiyada waa la joojinaya walaa yulabi ma talbiyeysanaya fii awaafin awaaf walaa sacyin sacyi xataa yafruqa minhumaa ilaa u dhameeyo sacyiga iyo awaafka labayk allaahuma labayka ma jirto adkaar kaliya adciye kaliya wixii la akri un la akrinaya nabigana sala allahu alayh alih wasalam markii uu soo galay maka qaaca talbiya talbiyada waa goy ibnu cumar baana werinayo nabiguu talbiyeysan jiray buu leeyahay xataa yabluga alxaram ilaa kacbada u ka yimaado uma yumsiku waa joojin jiray halkaasu talbiyada ku joojin jiray nabigu sal l slam markii aad xajar alaswadkii dhunkato eed istaagto uma yabicu wuu jeeni qaarsanaya iibaacu waxaa weeye go-aaga garabkan midig baad banaynaysaa hoos baad ka marin laakiin kan bidix caadi buu ahaanaya sidan u saarmaysaa calooshaadiiyo intan kale ha kuu qariya laakiin garabka midig baad banaanka keeni oo markii go-a adigu aada hubanayso go-a intaad banaynaysaa sidaa la yidhaha tubaaca marka oo wax jeeda qaarsigeeni oo kaleeto u dhaweeye waa garabka midig banaanka inaad keento waana muddada tawaafka aad ku jirta weye markaad tawaafka bilaabaysaad samayn markaad dhammaysana garbahaaga waa dadan fa wuxuu yeelayaa wasata ridaa'ihi gu dhexdiisa taxta caatiqihi ayman luquntiisa midig hoosteedu yeelayaa wayaraxu طarafayhi labada go labadiisa darafna wuxuu saarayaa calaa caatiqihi اaysar halka uu taxta caatiqihi اayman uu yihi sawaabku waxaa idin yidhaha taxta ibtihi اayman kalkashiisa midig buu hoosta ka gelinayaa labadaba daraftoodiina garabkan bidix inuu isugu geynaya wada saaraya wayatruku ka tegayaa mankibahu ayman garabkiisa midig makshuufan isagoo banaan garabkan waad banayn halka adii marada halkan la saari lahaa garabku ma banaanaadeen halkanaa la gelinayaa kakisha hoosteeda midigta sidaa nabigaa sal sala slam nabigu uu awaafay muabican iibaacna waa sidaa garabka midig la baneeyo wy uma yashacu wuxuu gudo gelayaayoo bilaabayaa fi awaafi awaafkiibuu guda gelayaayoo bilaabaya fa yaqifu wuxuu istaagayaa mustaqbila beyti kacbada isagoo u jeeda wa yakuunu xajaru dhagaxa madowna waxaa ka dhigi min jihati yamiinihi dhinac midig baad iska marin dhinaca midig baad ku aadin dhagaxa oo garabkaaga midig buu la sinaan markaad kacbada u jeedo kacbada adoo ujeeda dhagaxii xajar yuusan bidixdaada ku aadin ee midigtaada ha ku aado war ruknulyamanina rukniga kale yamaaniga ee ka horeeya min jihati shamaalihi dhinaca bidix buu kaa maray koonahan garabkaaga midigtaa midig xaggaad u dhaqaaqi doontaa dhinacaad u dhaqaaqi doonto buu kaa jirayaa xajar aswadka waxaa la diyaarinayaa hadhow markaad dhaqaaqdeed midig u dhaqaaqdo dhagixi bidix buu kaa mari doonaa sooma markaad isgedinayso in jirkaaoo dhani dhagaxa u hormaro baa la doonayaa haddii garabkan aad saarto hore baad uga sii dhaqaaqayo intaan dhagaxii ma marin taasaa laga cararaya marka marka geeskan xaggaad u dhaqaaqi doontaae dhinaca midigtaa ku aadi yamaaniga kaleete dhinaca ka ahna dhinaca bidixa kaa maro kadib sidaas aad u dhaqaaqi doontaa wayataaharu wuu ka yar durkayaa can ilxajari dhagaxa qaliilan wax yar ilaa jihati rukni yamani dhinaca yamanigana wax yar baa loga yar durkaysaa ixtiyaa fayawi awaafa lilaahi tacaala buu niyoonayaa uma yastalimu xajara biyadihi gacantuu ku salaamayaa midigta uma yuqabiluhu gacantuu dhunkanayaa wayasjudu calayhi alaaan kamaa taqadam saddexdii jeer buu ku sujuudayaa wayukabiru salaaan saddex jeerna allahu akbar buu dhahayaa oo nabigu markii uu soo maraba uu takbiirsan jiray saddexduna waa un saddexda tasliidka iska mustaxab sharcana unbay iska yihaahdeen cumuuman wayaquulu allahuma iimaana bika watasdiiqa bikitaabika wawafaaa bicahdika waitibaaca lisunati nabiyika sala allahu alayhi waalih wasalam saasaan intaasaan u samaynayaa can bacdi saxaaba buu ka asaxay salafka in badanna waa laga soo guuriyey laakiin ka qaybta marfuuca ee nabigaa yihi cali iyo kayrkii laga wariyey ma sugna oo nin xaaris ilacwar la yidhaahdo ayuu ku wareegayaa salaf badan oo ibraahim ibn qaac iyo kayrkiina aasaar badan bay ibnu abi shayba fii musanafihi iyo cabdirasaaq kusoo guurinayaan oo sidaasoo kale tilmaamaysa kadibna wuxuu leeyahay uma yamshi wuu dhaqaaqayaa ilaa jihati yamiinihi dhinaciisii midig buu dhaqaaqayaa xajarkii maadaama halkii geedka aad taagneed kusii jeeday midig baad isu majiiraysaa maaran isagoo marinaya calaa jamiici alxajari اlaswadi xajaru aswadka oo dhan bijamiici badanihi jirkiisoo dhan buu saa u marinayaa wahuwa mustaqbilahu isagoo xaggiisa u jeeda faidaa jaawazahu hadduu xajaru aswadka dhaafo infatara waa gadoomayaa wajacala bayta kacbadana wuxuu ka dhigi can yasaarihi bidixdiisa taad waxba uma baahnidu mawjkaaba kutusi dhinaca u soconaysa u raacaysa laakiin keligaa haddaad iman lahayd waad ku rafaadi lahayd xajarkii timide ma aggaad u dhaqaaqdaa mise xaggaad ka wareegtaa ilaa laga sheegay mada muslimiinta waaa isagoo soo xajiyin buu kitaabkii canow loo bogay xajka ka qoray xajkii buu yimid marka xajarkii markuu ka bilaabay buu xagga isu sii daayey gabar meesha taagneed waxay tihi sheekh xagga kale ka wareeg waay ihahdaan waay tiridaan hebel kitaabku qoray hadda akri lahay saa maada yeeshee waa isaga iyaduna ma taqaan lakin kitaabkiisii akri tu istaagay wuxuu yihi na hadda xajki igu horeysa hebelkaa sheegina waa aniga bali tilmaan so can yasaarihi ha yeela maadan dhihin bay ti kaasuu yihi ha macan yasaari hadda usocota can yamiini ka weya kacbadii ha marka agga iskala bajiir wey wax kala ma laha marka meelaan amakoodna haddaad timaada dhulku waxay idhaha soomaalia dhul iyo dad baa aqoon la-aan bay kugu jiraan dhulna intaa aqoon ba ku jiraan dadna aqoon la-aan markaa rag bay yihahdaan dhul iyo rag ba aqoon la-aan bay kugu jiraan bay yihahdeen ayb wayatuufu awaafa wayaquulu cinda albaabi baabka kacbada agteeda markuu marayo xajadka waxyar ka dambeeya allaahuma inii acuudu bika min ashaki waan kaa magangeli allahuma ina hada bayta baytka ilah baytka baytkaagi wey wlxaraamu xaaraamu ka wey wlmnu amniga nabadgelyana amnuka taaduu bixiso wey wahada maqaamu lcaaidi bika min annaari meeshan aan taagnahayna waa meeluu taagan yahay qof adiga kaa magangalaya naar wax marfuucoo la guuriyey ma arag shaklaatan isaguna bidac xaji buu ku darayaa laakiin hadalkan waxa uu ka keenaan u malaynayaa kitaabkeenana waa mukhtasar mukhtasaraadkana waxay mukhtasar ka yihiin kutubtii imaam alghazali isaga ixyaa culumudiin fii baab alxaji markuu kaga hadlayo buu leeyahay halkaa markii la marayo baa waxaad dhahaysaa sidaasaad ducadaasaad akrinaysaa cidnana laakiin umuna tiirin halkaan bay kasoo qaadeen baan u malaynayaa faidaa wasala ila rukni hadduu gaaro alladii rukniga tiirkaasoo cinda fatxati xijri xijriga meesha albaabka dhexda ka furan ah markii laba xajul asadka aad dhaafto albaabkaa ku kacbada markaad waxoogay dhaafto geeskii shee kacbadaad gaari haddana albaabbaa halkaa ka furan gidaar yaroo nus ah wareegsan fatxada halkaas u jeedaa xijir ismaaciil qaala wuxuu dhahayaa allahuma ini acuudu bika waan kaa magangeli min ashaki washirki waan kaa magangeli washiqaaqi wanifaaqi diintoo la khilaafiya munaafiqnimaan kaa magangeli وsuu اأkلاaqi akhlaaqiga dhaqan xumaan kaa magan geli وsuu اmunqalabi fi اmaali واأhli واwalad reerkii iyo ilmihii iyo xoolihii oo si xun iyo dhib iga dambeeyey inaan dib ugu laabtaan kaa magan iyada lafteeduna waa aar la wariyey asal ahaan way asaxeen ducadan inteeda badan laakiin riwaayaadka kuma jiraan inay ahayd maqaamka cinda اlxijri iyo cinda اlkacbati inay ahayd riwaayaadka marfuuca kuma jiraan lakin abu daud iyo keyrkii min xadiis abi hurayra waxay ka wariyeen inuu nabigu alayhi salaatu wasalaam ducadaa ku ducaystay laakiin kacbaday ahayd iyo xaj bay ahayd iyo intaan gararka arkay riwaayaadka ma laha wayaqulu wuxuu leeyahi qubaalata miisaani miisaanka meesha ku aadan markuu marayana allahuma adilanii ilaahu hale fii dilika harkaaga yawma laa dila ilaa diluka maalin harkaaga mooyaan har kala jirin wasqinii iwaraabi bikasi nabiyika muxamadin sala allahu alay wasalam nabiga weelka uu ku cabayeyna igu waraabi mashraban cabitaan hanii'an oo loo bogo oo lagu raaxaysto laa admau bacdahu abadan weligii aanan oomaynin gadaashii xawlkiibuu ilaahay weydiisanayaa in laga waraabiyo ducadan iyadana wax musnada ma arag laakiin waa adciyada uu sheegay hazaali fi xyaa culuumidiin ku sheegay bay ka mid tahay miisaabka waxaa la yidhaahdaa meesha albaabka iyo xajarul asadka udhaxaysa waa meesha keliya ay soo aroortay xadiid laba ariiqiyaba sheknaakir waa xasan uu leeyahay ku soo aroortay weeye in laaqana la saaro lana qabsado oo lagu ducaysta kacbada oo dhan meel la qabsado meeshaasa soo aroortay iyo xajarka oo la dhunkado iyo rugniga yamaaniga ka horeeya oo gacanta lagu taabtaaday suuradka wayaquulu bayna arukni ahalii walyamaaniyi xaj waswadka ka bilowto ka labaad markaad dhaaftay iyo ka saddexaad yamaanigana aadan soo gaarin laba rugnina yamaaniyeyn baa la yidhaahdaa waa xajarkiiyo ka ka horeeya laba rugnina shaamiyeyn baa la yidhaahdaayo waa dhinaca kacbadu naaqiska ka tahaye fatxada labada albaaba yaryarka ay isaga furan yihiin shaamiyeyn baa la yidhahdaa wuxuu ku leeyahay labada shaamiyeynka markaad la soo wareegtee soo dhaafto yamaaniga xajar aswadka ka horeeyana aadan soo gaarin waxaad ku ducaysani allahuma ajcalhu xaja mabruura ila aj la aqbala ka dhig wa sacya mashkuura sacyi lagu shukriya ka dhig wa maqbuula camal la aqbalan ilaah ka dhig wa tijaaratan iyo ganacsi lan tabuura aan khasaari ka dhig yaa casiizu yaa afuur ilaahay aalibka ah wuxuu doonay dembi dhaafi jirayo kana imaam اghazalina waa ka soo guuriyey aaaar can bacdi taabiciin iyo aimatu salafna waa laga soo guuriyey inay ducadaa dhihi jireeno bay leeyihin xataa imaamu axmed la weydiiyey bisacyi inuu yihi ducadaasaan jeclaystay inaan dhaho faidaa balaa hadduu gaaro arukna alyamaaniya rukniga yamaaniga hadduu soo gaara lam yuqabilhu dhunkan maayo bal yastalimuhu gacantuu ku taabanayaa wa yuqabilu yadahu buu dhunkanayaa bacda daalika markaa kadib waa laba qaybo saddex arrimood weeye xukun yamaaniga isaga lama dhunkanayo waa sax gacanta hadday kuu suura lagu taabanna waa sax yuqabilu yadahu bacda dalika laakin waa daciif ma asixin nabiguna ala slam gacanta ma dhunkanin mana mana amrin waa taaban intaas oo keliya wey walaa yuqabilu shayan meelna dhunkan maayo meel beyt kacbada kamida ah, ila xajar aswad maane meel kalaa dhunkan walaa yastalibu shayan shayna taaban maayo kacbada ila alyamaaniy rukniga yamaaniga wahuwa ladii waa tiirka qabla alxajri aswadi ka horeeya kaa iyo xajar asadka meel aan ahayn oo la taabanna ma jiro marka laga soo reeba miisaanka uma idaa wasala hadduu gaaro ila alxajri aswadi haddaad wareegii kusoo gaarto faqad kamulat lahu waxaa u dhamaystiratay awfatun hal wareeg toddobadii wareeg ee lagaa rabay hal wareeg iyo awaafka ku dhamaystirmay yafcalu dalika sabcan toddoba jeer buu qofku sidaa samaynaya toddoba jeer baad sidaa u wareegi waysanna waxaa sunaa ah. fi halaaati wali saddexda hore oo minhaa toddobadaa kamida ah alisraacu in la degdego wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa arramalu waxoogay in la rucleeyo way wainamaa yushracu waxaa keliya oo la jideeyaa huwa ramliga iyo wali ibaac labadaba fii awaafin awaaf yacqubuhu sacyu sacyi uu ka dambeeyo fain raama sacya hadduu doonayo caqiba awaafi lquduumi awaaf u horeeya magaalada markuu soo galay gadaashii sacyi hadduu rabo facalahumaa ibaac iyo sara ramigiiba uu samayn hale iyo ramligii iyo ibaaciiba wain raama hadii uu dalbayo doonayo caqiba awaafi ifaadati awaafka maalinka mina laga soo noqdee dambe gadaashii hadduu sacyi mujib dhigtana akharahu maa ilayhi mujib dhigaya halkan dhowr masalo ku sheegay ramliga in loo baahan yahay ramligu wuxuu ahaa kacbadu waa afar gees sidan u yar kala dheer miiskan oo kaleeto labadan yamaaniyeyn haddii la yihahda isu dhow labada kalena shaamiyeyn baa la yihahdaa xilligii nabigu alay salaam cumrat lqadaa xudaybiye marka loo diiday heshiisku waa ku ahaa sanadka dambe inay yimaadaan sababtu qoraysh ahayd sheeko iyo waxaa la soo geliyey dacayad baa suuqa la soo geliyey waxaa la yidhi maxamed iyo asxaabtiisu waxay ka yimaadeen madiina madiina waa meel qaliil iyo kaneeco badan dadkani danada tabar iyo nasibo ku jirta ma aha waa dad waxaa la yidhi kaneeci iyo qaniin iyo biiray ay dhamaysay biiray uan waa xanuun qabowga iyo qaniinkuu dhaliya markay kaneecadu qofka aada u cunto ba isagoo caato oo taba daran bay caloosha weynaataa calada muraayad mooy oo weyn buu yeesha ma dhaqaaqi karo qof ma carari kara ma ordi karo markay qaliinka kugu batana jawi iyo biijana way yeelata qofku u yeeshaa jawina mataqaana lugaha boogada noqdo daqsigu ku degayo iyo jirko meel iska dildilaaco jirkeeda fayrusi iyo jermis baa ku badanaya waxay dhaheen qoladan madiina ka timid waa qolo qanin dilooday oo nafiba kuma jirta isma la dhaqaajin karaan baa dacaayad suuqa loo geliyey cadowgaa soomaaliya maxay tiri dhuux sagaalaga waa loogu sukadaa soomaa waxay noqotay in la is adkeeyo oo iyagoo weliba safar dheer lasoo galay oo saxara ah oo ilaa sideed toban maalmood lasoo soconayo afar boqol iyo labaatan kilomitir oo saxara ah lasoo lugeynay nabigu banaankeeduu dejiye habeenkii carab oo dhan waxaa lihi kuwan aynu daawan sa u awaafaane suga dhinacii yamaaniyey ku jireen meel taag oo xagga ah oo weliba xagga ama taag waxaan leeyahay dhinaca shaamiyay ku jireen meel jawda abi qubays la dhihi jiro hadda magaalada bartankeeda xara shaamiya ahayd marka hore oo xagga ay fadhiisteen qoladan aan fiirinayna bay yidhaahdeen say tabardaradooda markay tawaafayaan nabigu wuxuu yhi ala slat slaam labadan yamaaniyeynkaa intaad xaggaa ka jirtaan idinma arkaan laakiin markaad geeskaa ka soo baxdo ilaa geeska kale aad ku libidhaan waa laydin arkayaa oo xaggaa laga fiirsanaya xaj asadka marka laga bilaabo wuxuu i saddexda wareeg o ord waa la ordayaa orod baad ku ordi ilaa xagga saddexdaa gees markaad dhamayso intaa lagu yar nasan aayar la socon xaggaa la ordaya kasoo bix marka ninkii xaggaa muxuu moodayaa inaad orodkii joojininba halkaa orodkay ka bilaabeen waa soo socday waa waday waa soo socday waa waday waa soo saddex jeer orod markay ku wareegeen bay isfiiriyana dheh waraa nimankan qaniin baa cune maxaa loo lahaa wallaahi baasha eelad iyo garanuugta banaanka joogtada waa ka xoogiyo orod badan yihin intaa inta ujeedada lagala habe in la isdhiso dad adag oo dhisan in la yahay oo xoog leh nabigu saxaabadu waxay leeyihin intaa yar nasashada wuxuu keliya saddex ka dhig wiii keliya saddexda wareeg hore inta kale aayar iska socda intaa iyo inta nasashadaa nabigu kama daynin ilaa ibqaaan calayhi saxaabadu u tulayey safar iyo dad tabardaran dadka waxaa kamid asxaabu ah, sufadii baa kamida ah. nimankii dhagaxa carooshka uxidhan jiray gaajada ragga ku jira ordaya laakiin markii cadowga laisu jimatuuranayo jimatuuradkaasi wax loo baahan yahay jimatuurad bay asalkeedu ku bilaabatay laakiin cibaado sugan oo saabid ee noqotay xataa haddii laga soo baxay sidii baa loo wadi waxoogay fuclayna markii ciidankahu ay qalabaysan orday rig rig rig rig aloo ka siinay baa rabaa inta inaan arko bisharta inaan dadka dhibaynin hadda soo maaha suuragal maaha bal inta adu socon maysa hadda keliya marada yeena kaa furan inaa adkaysto dadkaa ku wadaya mawjaday bay ku wadaya meelaad ku hor hadii iska daaye lugtaada meeshaad dhigaysa ma arki karti xilligan mawjada zaxmada gaar ahaan cumrada ramadaanki iyo marka la joogo xajka suuragal baa qofku hadda ramli inuu sameeyo sababa labaada uu sheegay waxaa weeye labadaasi dawaaf sacyi daban yaalla ay ku xiran yihiinto xasaba dalaa-il zaca daciif way dawaaful ku xiran yihiin dawaafyada kale ma laha inda jamiinda jamaacati min ahli ilcilm qaarna waxay yidhaahdeen dawaaful quduumkiisa horta waa qasab iibaac iyo ramliga dawaafkan kale ee ifaadada hadduu sacyi ka dambeeyana waad samayn haddaanu sacyi ka dambeyninna samayn maysa alaa kulli xaal khuruuja min alkhilaafi inaad labadaba samayso baa kuu fiican masalada kale wuxuu yihi wayaquulu fii ramadihi markaa uu rucleynayo wuxuu dhihi allahuma ajcalhu xajan mabruura wasacyan mashkuura wadabu maqfura iska ducooyinka maftuuxan bay kamid tahay wa in yamshiya inuu socdaa sunaa calaa mahlihi si ayadoo tartiiba fi arbacati akhiira afarta wareegee dambe tawaafay soo hartay wa yaquulu fiiha wuxuu rabbi kfir waraxam wacfu camaa taclam ilaahay rabbi kfir ilah dhaaf warxam naxariiso watajaawas wacfu ilahu cafi camaa taclam waxaad og tahay inaka anta alacazu akram intaa ducada salafkii qayr ibni cumar ibni mascuud ay ka mid yihiin baa sacyiga safiya marwe inay dhihi jireen ducadaas ay ka sugan tahay rabbanaa aatinaa fi dunya xasana wa laakhirati xasanata waqinaa cadaaba naar alaayata aayadda in la akriyana xadiidka cabdillahi bni saaib weeyo labada rukni ee yamaaniga dhexdooda marka la socdo bay sunno tahay ay sugan tahay iyada in la akriyo wahuwa fi lawtaari akadu kuwa watarka ah baana sii fiicano lacallahu cumuumka in allaha witrun yuxibu lwitradi unbuu hiigsanayaa wax kaloo gaara ma laha wayuqabilu lxajara aswada buu dhunkanayaa xajarkaas fii kulli awfatin wareeg kale kastaba mar kastood soo wareegto haday kuu suura gasho dhunko wakadaa yatasalamu lyamaaniya yamaanigana wuu taabanayaa wa fi lawtaari aakadu wareegyada tirada dheeree kow saddex shan ah kuwaasaa si adag fain cajaza hadduu kari waayo can taqbiirihi dhunkashadiisa lizaxmati ciriiri aw khaafa uu ka baqo an yudiya naasa dadka inuu dhibo istalamahu biyadihi gacantuu ku salaamaya waqabalahaa gacantuu dhunkanaya fain cajaza haddii uu kari waayo istalamahu bicasan ulbuu ku salaamaya oo haddii hadda lagu ogolaado waqabalahaa ishuu dhunkanaya xadiidkii muslim wariye abu tufayl ayaa wuxuu ahaa nabiga arkay buuri yatuufu bilbeyt wayastalimu rukna bimijani bimixjanin macahu wayuqabilu lmixjaan nabigaan arkay buu i xajarusadka ulbakoorada u watay almixjanka usha bakooradaa wey ulbakoorada ku salaamayo kadib usha dhunkanaya waa xajar aswadka dad gacan la gaari weyda usha ku taabo hadda laakiin ul lagu oqola dadkii baad ku dilide meeshii saxmad iyo ciriirigii ul iyo dallad iyo waa lagaa reebi irinta kore masjidkaa lagaaga reebi haddii kale dadkaan indhaha kagii caloosha ka geli zaxmad iyo celidiga jira ama zaxmad haddii ay timaado lama ogola inaad celiida nabig ala cumar wuxuu arkay sii yar xoogaya dadka markaasuu ya cumar inaka rajulun qawiyun nin xoog badan baa tahay ee dadka ku dhibin xajarka hadday ku suura gashana samee haddii kalena ishaaq ku yiri dadka ha dhibin marka nin xoog badani markuu soo galo allah mustacaan ninkii xajiya markaad xajka tagtaan dhowr qolaa hadda ugu dhib badna idinta arkay niman west africa ka yimaado oo kooxkooxda isu qabsadaan xoog ku jira dadka kuwaas markaa iyagoo soo socda aragto waa laga leexdaa lama horordo markay ku dhaafaanna waa la daba ordaa iyagaa jidka furaya haweenkooda intay saa isu qabsadaan bay dadka saa u kala shaaxayn waxay tuuraan waxay ku istaagaan waxay garaba ku dhuftaan ruuxa feeraha kaga xusulkoodu ayaa boogu dhiman waxaa kaloo sidaasi ku dhow sameeyay niman masaari ah waxaa labadoodaa soo saddexday niman turki ah nimanka ugu yaab badanna waa eshiyaanka indruushia iyo maleysia iyo ka yimaada iyagu waa dadka yaryaroo hadday dadka dhex galaanna way kala lumi hawadana waa laga xiri waxay samaynayaan xalaqad wareegto isku duuban oo meel laga dhexgala lahayn bay samayn saasay si wada qabsan sidii shinidii guuraysay bay u socon marka welina ummad la hogaamiyo ka fiican maarag calan baa loo wadaa markuu dhaqaaqa way dhaqaaqi waa dhowr boqoloo qof markuu calanka istaago way istaagi hadduu fadhiistay waa fadhiisan meesha ninkan durusiyaanka wadaayay shan boqoloo qof hal qof hogaaminayo soomaalida shan qof ma wadi kartid markaad meel soo marto bay agga soo marto bay agga soo marto orta isla geli markaa agsa ma waxaad dhihi soomaaliyada see loo wadi maxase bara waxaa laga sheegaa waxay nukarkay sheegaan waxaa kamid a iyo sohaarto baa sheekaystay oo labadaba lagu kacsanaa xogay sohaartaa wuxuu ku yihi soomaalidu waa imis tobaneeyo malyan wayuu yiri kasmiho toban malyan baan hayn laadahay ana intaasoo boqol oo malyan baan hayaa wuxuu yihi aniguna toban toban toban malyan oo waraabo ah wey wada waraabo ah adnaba dhowr boqol oo malyan oo ida ah nuktadaasay <laughs> soomaalida sameeye inay jirta warmaayo aniga laakiin waxay ka oga jeedaan eshiyaadkaasi waa dad nugul oo hogaansan waxaa loo soo sameeyaa kaclada aan u sawira wadankooda qof kastoo soo xajinayaay waa dhowr bilood ka hor inuu kooraska galo oo la tawaafsiiyo oo meel mina loo bixiye la geeyo oo meel musdelifo loo bixiyaa la geyn oo staag fadhiiso joogso leexo dhaqaaq saasay su wada soconayaan mare isku miday soo xidhanayaan calan baa loo qaada xataa kacbada tawaafkeeda kaasay fiirsan markuu ordo way ordi markuu istaaga way istaagi markuu leexda wada leexan saasayna isu wada haystaan qolada qoladaas aad bay organise garaysan yihin ma indonesia maaleshiya kuwa saasoo kaleeta inago haddaan noqon lahay wadankeena waa hor hagaagi lahaa haddaan ismaqlayo w innaga laakiin afar markaas u raacdaan weligii kacba ma arag meel lamara ma yaqaan meesha soo may tanaa ka fiican bu ku ma garanaya taa ka fiican meel gelino tanaa ka fiican keliya wuxuu arkaa meesha waa yarsaxmad taasaa ka firaaqa badan laakin taa firaaada badan meesha loo socday mu socotaa ma yaqaan waxaa laga yaabaa inuu iska dhaqaaqo tan aan maraynaa u yihahda haddaw intuu lugu maalmo la daydayo meel laamelu aaday marka boolis u daydao kaarkiisii tuso isagoo la naadinayo la keeno malan iyo meeshaa mar baan saa usoo jiire baan isiri fog marka mustaa waxaa nahay allahu mustacaan laakiin qawmiyaadka qaar ba waxaanu nahay dad baari oo naga nugul waxaan ku fiicannahay inagu markii wax laisku qabqabsada iyo wayroon yihiin qaar waxaa jira adiga la socoteen haddii lagu soo riixo feerku ugu jawaabi baa jira rig kaasi qawmiyada qaata maqrib alcarabi haddaad dad xaj haddaan hala dersina intaad awoodaan maqrib alcarabi maraki iyo jazaair iyo tunis iyo haddii kale xajkaa bilaa jidaalin noqon maayo in adgu murud iyo dagaal aan gelin xajka ka soo noqoto ma sahlanaanayso boqol kiiba sagaal iyo sagaashan dhibic sagaal dagaal baan geli iyaga dhexdooda haddaad subax iyo galab u timaado dagaal iyo cay iyo lacanad waxaan idin armaysa ummadda waxaa iga qaar kuwa waxaan ul maxaa kasoo xajidaan midda kale waxay nagaga duwan yihiin innaga markii la waayeelo waa la iswaansadaa soo ma iyagu ninku sii waayeelo uu sii dabacal xumaanaa walaal ninku konton markuu gaaro buu ka fiican yahay lixdan markuu gaaro kasii dabeecad xumaan kontankana afartanka ka dabeecad fiican afartankana soddonka ka dabeecad fiican qof haddaad wax la wadaagaysa dambi ninkuu ka dayaliya haaliban badana wahunaa daqiiqatun halkan waxaa ku taa jirta weli arrin xeel dheer arrintaa uu ka hadlaya hadda inama khusayso waayo waxa uu ka hadlayo waa waa hora kacbadu say ahaan jirtay waxaan hadda jirin wey wuxuu ku kacbadu markay dhisan tahay kacbada dhismaheeda waxay lahaan jirtay wax sida jiingadaha guryaha ka baxsan oo kaleeto hareeraha ee sida majaroorta kuwa qaaday hareeraha oo kaleeto oo dhinacyada u baxsan bay lahaan jirtay taasu wuxuu ku magacaabayaa shaadarwaan kuwayaabahaas oo kaleeto buu ka hadlaya hadda laakiin ma laha wahunaa daqiiqatun halkan arrin xeel dheer oo qarsoon baa jirta wahuwa waxaa weeye ana bijidaari lbeyti kacbada gidaarkeeda wuxuu leeyahay shaadarwaana bahal shaadarwaan la yidhaahdo ka sufati zallaaqati oo lamida sida meesha sufada ee meelaha lagu simbiraxdoo kaleeta ka sufati wazullaaqati sida guryuhu meelaha barsada ah iyo meelaha fusinka ee banaanka ay u yeeshaan oo kaleeto meel soo yar baxsan baydaa wahuwa min albeyti kacbadayna ka mid tahay fa cinda taqbiili xajari dhagaxa markaad dhunkanayso yakuunu rasu wuxuu madaxaagu noqonayaa fii hawaa'i shadalwaani fuqaa soo baxsan baad hoosta kaga jiraysaa madaxaagu hoosgelayaa fayajibu waxaa waajiba an yusabita qadamayhi labada lugood dhulka inuu ku hayo ilaa faraaqihi intuu ka baxayo min ataqbiili intaad dhunkanayso lugaha uu faryayna usoo kaci buu ku leeyahy wayactadiru qaa'iman kadib maguuleysi si buuxsana waa u istaagayaa qofkii markuu kasoo toosa dhunkashada oo labadaan wa si fiican u istaag uma yamuru bacda daalika markaa kadib dhinaciisa intuusaa isu gejiyo oo maru dhaqaaqaya fain intaqalat qadamaahu lugihiisu hadday u yar dhaqaaqaan ilaa jihati albaabi dhinaca albaabkee loo socon doono wa huwa isagoo madaxiisu ku fooraro oo xaja ku fooraraay fi taqbiili dhunkashada walow qadra isbucin far in la eg baha noqotee wamadaa kamaa huwa sidaana usii dhaqaaqoosa dib usoo istaagin lam tasix tilka tawfatu maa asixino cirbahaagu gudahay soo yargaleen kacbada wixii hadda ma jiro kacdada way sidan tahay fooq soo baxsanna ma jiro shaadurwaadna kuma yaalla gidaalkeeduna meesha loogu talagalay buu xajar kaga dhisan yahay ااxtiyaa اxtiyaau waxaa wy ida اctadala min ataqbiri hadduu kasoo istaaga dhunkashadii an yarjica u noqda ilaa jihati isaari bidxdu isu yar qabto wahiya jihaة rukn اyamani weye qadran wax qadarun yataxaqaqu bihi uu ku hubsanayo annahu kamaa kaana suu ahaa inuu yahay qabla taqdiiri intaadan dhunkashada gelin intii dhunkashada ku jirteen foorateen aan yar sibqanin aada cadaynayso waa iska takaluf haddana aan loo baahnayn xilligii ka horeeyana ma jirine xilliyadii dhexdaa dhismayaal iyo qaab loo sameeyey banan kacdadu markay muxoogay joogtaba dhismeeda waa la cusboonaysiiya oo gurigani hadda dhagaxna ku dhisani dhagaxantii lagu dhisay xilligii nabiga iyo khuraafadii iyo dawlad umawiya cabaasiya maaha gurigu intaa maba jiri karaba mar walba xilliga ay ugu dadyar tahay baa dayactir lagu sameeyaa dayactirkeedana waxaa kamida hadba qayb baa dhagxanta la fujiyaa oo la bedelaa xiliyada aan cumrada la furin xajkiina lasoo kala tegey bay sanadba dhinac qayb kamida bay injineerada keenaan intaasaa dhexanta wax la bedelaan marka ma dareemaya qofkii aan ogeyn intaa la bedelayana kamerada way ka ilaaliyaan baa laygu yihi kamerada telefishinka ee inay qabato waa laga ilaaliyaa qaybtaas si aan dunida looga arag iyadoo dhagxan laga goynayo haddii kale hadda waaa la dhihi xabashiga nabigu sheegay baa yimidu dusuway qataynki ayd baa meesha la dhihi ano hal mar baan kusoo aaday anoo muctamida iyadoo qayb dhagxanta la bedelaya shan qof baa ku tawaafayna baan u malaynaya shan qof baan ahayn dadka yaraantiisa maalinkaas marka dhinac dhan bay dhagxantii bedelayeen laakiin dhagxanta ma wada daadinayaan dhagaxana la qaadi intaba laankana la qaadi lix toban dhagaxoo sidaabata alla tobankii kalea la saaray kuwanaa la qaaday safkana kuwii kalea la saaray waa sida bulukeetyada oo kaleeto kuwanaa la qaaday kuwii kalea la saaray si aan loo dareemin markay shaqadu dhamaato marada madooga lagu sidayn aagaasna waxbaa la dhigi aan kacbada gidaarkeeda la gaari karin saasaa loo wareejin wareegaasaa lagu dhamaystiraayoo kacbadu si dhagaxan meesha yaalle weligii sidii un ah kii u eg oo sidii u qoran oo sidii u calaamadaysan baa meeshii la gelin kamaalinka anagoo ag marayna baa kii xajirka nin baa waardeeyey oo xarig haystaa aragteen markaa muxuu xarig ka haysaba ka waardiyen dadba ma jeega banaanka isagoo iska taagan baan soo marnay annagoo arday baan ahayn markaan dhamaynay uu noo yeeray wuxuu yihi meesha waa iska cidlee kaadiba aada ii haysee iisii waardiyeeye uu naga tegey soo noqday markuu soo noqday dhagxantii dhagax kamid ee kacbada laga bedelayay injineeradii iska soo tuureen mid hindiya bangladesh wuxuu ama aqaana shuulqaala hindiya ka yimid ba halkaa ka soo kaatamay wuxuu kaas dhagax u socdaayo fiiriy waa istaagnay ninka hareer uu iska fiiriya kuba tallaab uu soo qaado sidii waxuu hagaadaya ayaa dhagax markuu intuu foorsado dhab siiyo or isa sii daayo maaan muxuu ka rabaa u ka taajiri dhagaxaas isagoo ka taajiri wadankiisi igu geyno dhagaxii kacbadaan hayaa buu dhihi daawashadiisa iyo taabashadiisa iyo ruux biyo loogu yarshubay bal lacag ka same bu yii dhagaxa ninka bilaasha lama cararin marka waajibaat awaaf tawaafka waajibaadkiisa kow satru cawrati cawrada waa inaa surtaa famataa ahara shay marka wax kamida uu soo baxo minha min alcawrati kamida walaw shacratun hal tino min shacri rasi marati haweenta timaheeda kamida ha noqdee lam tasix ma asaxayso wuxuu yihi waxaa loo daliishanayaa tahaarada iyo satru cawraha labadaaba isku adilo wey saas darteed wuxuu yihi watahaaratu xadai xadas inaad daahir ka tahay oo kii yaraa iyo kii weynaa labadaba inaad wayse qabto wey wاnajaasi nijaasana ka aahir tahay wey fi badani shirkaaga wasawbi marada iyo wamawdici awaafi meesha laga awaafa meesha la awaafaya dhulka aada socotada inta waa inay daahir yihiin dhulkaad awaafaysa waa ina daahir yosan najaas ahayn dharkaagaiyo shirkaaga waa inay daahir yihiin waa inaad weyse qabtaa xoladana iskurinta waxaa loo dariishaday dhowr arimood nabigeena sal allahu alayh wasalam xajulxajat lwadaac ka hor sanadkii sagaalaad waa kii abubakar iyo soo diray waa kii lala soo diray anlaa yaxuja bacda hada alcaami mushrikun walaa yatuufa bilbeyti curyaanu qof taawana kacbada musan tawaafin curyaankana fii curfi sharci waa qof cawradiisu banaan tahay waxaa labaadoo loo daliishaday nabigeena sala allahu alayh ali wasalam inuu haweenkii ummahaat lmuminiin iyo ku yihi ifcalii maa yafcalu xaaji ayr anlaa tatuufi bilbayt wa xadad akbar oo xaaid ay ahayd xaaido haddii loo diideyna xadadkii akbarka ahaa xadadkii asarka ahaana waa looga qiyaastay qiyaaskaana waxaa xoogeeyey xadiid ibn cabaas oo nabigu leeyay ina atawaafu xawla beyti mitlu salaati kacbada tawaafkeeda salaadoo kaleeto wey ilaa an laa baaxa fiihi kalaam hadalun baa la baneeyey salaadii hadda rukuuc iyo sujuud iyo ataxiyaad iyo faatixa kama shabahe waxa soo haray waa satrulcawr iyo ahaara bay yidhahdeen inaha marka la geeyo baa intaasoo la shartiyey mawdica awaafka waa inuusan najaaso ahayn marka laleeyahay hal ogaada hadda dad baa in la nijaaseeyo ilahay u dhawaada mataafka kacbada in la nijaaseeyo nimankan ifnaa cashariyada iiraan ka yimaadaay sideedaba cibaadaadka la sameeya agtooda waxaa kamida ah kuwa ugu fadli badan inka sunniga la dhigo mararka qaarkood waxaad arkaysaa bac saxara inta lagu soo guntay kusoo gunteen hoosta soo gashadeen ay meeshaa kusi daayeen dhex si dadka carar oga nijaaseeyaan camera iyo dad baa dhex socdeen mararka qaarkood marka la arko markaaba intaa intee la xiraa la dhaqaa meeshiioo saxmada oo qasab inta lagu xiray la dhaqayaad arkaysaa waxaa laga yaaba inaa istiraahdo war dadkiibaa tawaaf iyo ummadda kuwa maxay u dhibayaan dhib jecela markaada tawaafa intaad halmaanto aad dagaalanto dagaal cay iyo lacnad dadku qaar bilaabaan masowga meesha nijaas iyo xaar baa la dhex dhigayo laga nadiifinaya wa an yatuufa waa inuu ka tawaafaa daakila masjid axaraam masjid xaramka gudihiisa waa inaad ka tawaaftaa banaanka haddaad ka tawaafto kore lama ogola hadda kamaba soo wareegi kartid toddobada jeer waxaa la dhamayn adoon hal mar isaga soo wareegin waaba la dhamayn taa waa usoo wadaa soo socda wa an yastakmila waa inuu dhamaystirta sabca awfaatin toddoba awaaf ay u dhamaystiraa banaanka lagama awaafi karaa hadii la yihi hawada ma laga awaafi karaa fuqahadeena waxay ka hadleen masala axkaam alhawa markay ka hadlayaan cibaadaadka iyo markay milkiyaadka iyo amwaasha ka hadlayaan dhulka qofku uu leey dhulku iyo meesha ku beegan hawadu way isxisaaban yihin walidaalika xaqi dhulka markaad yeelatay korkaaga alaa iskale lama ogola qofka deriskaagaa kor intuu u dhiso oo xagga kugu soo fido inuu ku yidhaahda hoos baad leedahay kor baan isaga cagabisanay lama ogola xaq alaa iskale walidaalika xaqa korkaagaa alaa iskale fuqaradeen waxay ka hadleen markay ka hadleeyeen waxaan xilliga wadii jirin laakiin haddaan aragnay uquuf carab ka hadleen waaa walow waqafa fii samaai carafa carafa cirka hadduu dhex kor istaago oosan dhulkaba imanin ka waran waxay dhahen saxa ququufu lianna hawaa carafa min carafa hawada carafa carafa ka mid a waagaa dambaba jiride hadda helicopter bay dadku istaagaan dadba maanta dhan helicopter baa wareejisaan laleeyahay soomaalida saan bay yidhahdaan maalagaan way boqortooyada qaarkood helocopteran bay ku dul istaagaan baarlamaanko dhan caraba saa ula dul wareegi ilahaasini ma aqaanin say u jirta laakiin fiqhan way asixi walaw waqafa fi samaai carafata tanna fuqahadii ismaba khilaafin dawaafka kacbada kor haddii laga dawaafo sacyigana korkeeda la sacyiyo inay asaxay walidaalika saxyigina intaasoo dabar laga dhigay dawaafkiina labada dabaq baa laga tawaafi karaa haddana mid kalaa loo samayn rabaa halkan masaaxada hoose korkeeda tackacdada meel ku wareegsanoo tan la siman oo laga tawaafo ilan mataafku masjidku waa laba qayb ad aragteen qaybna waa qaybta hoose ee siman ee kacbada ku taalo qaybna waa qaybta ku xigtee jaranjarada leh yartaa taa ma waasicin karaan waxa u fiican waxay ahayd intaa inta la dumiyo in la simo la waasiciyo wareega loo waasiciyo lakin lama waasicin waa masala siyaasiya wey khilaafan cusmaaniya turkiyaay ka joogtaa biduuni idnihim iyo muwaafaqa la-aantood lama duli karo qaybtaa in la dayac tirama haddii kale reerkayga waad tirtiraysaano dagaal baa ka dhici ma ma dumin karaan nimanka reer socod idinku moogta meesha waa la xukumaa laakiin ilaa xad xuduud bay leedahay xukunka xarameynka dawladaha kule masaailka fiqiga xataa xaramadka la yihahdo xaj iyo cumro uma dhaqi karaan masaailka ka madhab ahaan iyagoo ay qabaan madaahibta dawladaha shucuubta kale kuma fardin karaan tood kuma qasbi karaan waa qasab inay dadka waxooda ogolaadaan marka bedelkii taa la waayey hadda waxaa hay-ada cusub loo diro baxsi iyo ilmaaris badan lagu wadaa say suuragal ku tahay intan banaan dalab korkeeda in laga sameeyo labadaba laga dabaafo lansaxnadii baa sii badatay dadkii meel la kala maro iyo meel qaadalay wa yabtadiya awaafa waa inuu ka bilaaba meel xajari soo dee xajarasal kama taqadama sidii soo hormartay wa an yamura caleyhi waa inuu mara bikulli badani jirkiisoo kale waa soo wada fain badaa min gayrihi meel kale hadduu ka bilaabo lam yuctad bidalika kaa la tirin maayo wareegaas ilaa an yasira ilayhi ilaa uu kasoo gaaro xajarasal kasoo gaaro fa minhu ibtidaau awaafi hanaya awaaf sabil dhexda ad ka bilood soo wareegto intaa kala kuma tirsana isaga markaad soo gaar unbay kow ku noqon waayo ijcal ilbeyta kacbada waa inuu dhinacan yasaari bidix waa inay ka martaa wayamuru uu marana ilaa jihati ilbaabi dhinaca albaabkan uu ka wareegaya xajarka markuu ka dhaqaaqayo dhinaca albaabka waa inuu ka wareego kacbadu bidix ka marto waa dhinaca kale kasoo wareegtahay u asixi maayo waayo tuufa waa inuu tawaafa khaarij alxijri xijri ismaaciil intaa yar ee go-aan ee kacbada kamid ahayd ee gidaarka yara kor waa inaad kala soo wareegtaa walaa yadkula uusan gelin bidixdaa fatxatayhi labada dhinac ee furan mid kamida ah, yakruja uu ka baxa min aluraata kale saad u wareegaysa dadka loo wareegaya tawaafka saxmadii qof baa wuxuu arki meeshan fatxadee dhinac u furan oo dadka xaggaa marayaan wareegi waaba saxmadi but halkan baad ka dhedhe ka dhexboodi kaasu tawaafkii ka ansixi waaye waay kacole dhexdeeda amartay tawaafkuna aad la wareegtay ahayd waan yakuuna waa inuu yahay kulluhu dhammaantii isaga khaarijan can kulli beyti kacbada wanaad ka dhex baxsan tahay kacbada dhexdeeda haddaad ka dhex wareegtan lama ogola fa idaa taafa hadduu tawaafo laa yajcalu yadahuma yeeli maayo fii hawaa'i shadarwaani sarwaanka hoostiisa saa gacanta inaad u geliso dhex socota lama ogola fayakuun waxaa ahanee maa kharaja bikullihi u noqonaya mid aan ka bixin bikullihi dhammaantii can kulli beyti kacbado dhan kama aan dhexbixin aduu min daakili kacbati lagama tawaafi karo lamana dhexmari karo gudahana lama wareegeysan karo wamaa siwaa daalika intaa waxay kasoo haray sunan wey ka ramli ficlihi iyo waducaai ducadii iyo wagayrihima waxaanayna mimaa taqadama wixii awaafka kusoo hormaraya uma idaa faraha haduu ka baxo min aawaafi awaafka hadduu dhameeyo sala ragcatayni buu tukanayaa kalfa maqaami sunata awaafi awaafka sunadiisia ah, kalfa maqaami maqaam ibraahim gadaashiisa wayuziilu wuxuu zuulinayaa hayata iibaaci hay-adii ibaac ee marada garabka la banaynayeyna garabkiisa uu dadanayaa fiihimaa laba ragcadood wayaqra'u fi lulaa bacda alfaatixati fi aqri qul ya ayuha alkaafiruun wafi aaniyati qul allahu axadu ma dheeraynayo iyagana uma yadcuu khalfa maqaami wuu ku ducaysanayaa hadduusan dadka dhibaynin ducadana dheerayn maayo uma yarjicu waa soo noqon fayastarim xajar asada buu salaamay gacanta saare waa haddii uu kari karo markii horeba ninkii kari waayey haddana ma kari karayo uma yakruju min baadi safa buu ka bixi albaabka dhinaca safa in araada hadduu doonaya an yasca aana hadda xilligaasa inuu sacyiga sameeya hadduu rabo walahu taakhiiru dibdhiguu leeyahay bacda awaafi ifaadati inuu dib dhigo hadduu xajkiisu ama qaarin ama xaj mufrida yahay wy lakin hadduu mutamatic yahay ama cumra keliya yahay sacyuma dib dhigi kara hadda haddii aad daashay xogay waa iska sii rajooyi kartaa shaksa maxamed ismaaciil waxuu iga sheekeeyey qisa la yaabay xuli waan xajiyey laba oday oo soomaaliyeed oo ilmahooda yurubtaa jira xaj ay usoo direen oo weligoodna xaj meel lagaga sheekeynayaaba arag bahajaynin diyaaradan baa la keenayo diyaaradaa la soo raaciye waa saddex sama afar meel baa lagu degay dadkii kacbada loo socdaa macawishtoodii iyo shaatigoodi iyo soonkoodii bay qabaamuy kabahoodi kacbadii bay yimaadeen ar maxaan samaynaabay daheguuri dadkay fiiriyeen har waa la wareegaya wareegna dahabur ma garanayo saddex jeer markay dawaafeen bay iska soo noqdeen mid baa yii bu dadkii waraystay halkaa safiya marobana saa lagu sameeyaa waarina ken yii bu meeshaan gal uu tegay isagiina hal mar iyo hal mar boqol soo siiyey iska soo baxay guriga iska yimaadeen guriga markay yimaadeen baa la ii yeeha waaa nimankan miyo la hadlo may maalinkii labaad bay soo noqdeen kuwii kale meeshii safiya maroway tageen oo laba jeer bay mareen bay iska soo galbadeen oo loo sheega waxaa waa tawaafka kacbadu waa s toddoba jeer tanna waa toddoba jeer adiga walaana meeshii ciiirga badad ku noqo adiga walaana meesha ciiirga bad ku noqonaynin bay dhahan markaas aniga la ii keenay waa waraysta oo weligoodba xaj meel lagaga sheekeynayo maxay maxaana laga rabaa dee xajkii kacbadiina dee waanu tagnay neefkii la gawracayana waa wadanaa halkaas bay ka taagan markaasaan u bilaabo labaga usoo galo wayaasha iska bedelo xirka sidaa yeelo dadkan raaca si kale idinkaga asixi maayo ya nimanka iyaga yaqi u dhinteen waxaan weligeeba nalooma sheegin dawaafka ramligana nin dhintaa loo naxariista odagan aqiinin oo ragaarisa oo weligiiba sacyiga ramli waa la ordaa muna maqan markii la tegay uhoreysay baa orod lagu bilaabay uu la soo orday uu la wareegay markii labaad baa la wareegay wuu la orda wuu la wareegay markii saddexaad orka marka bilaaan ba halkaa isa fadhiista ala naxariista isaga iga sheekeeyey markaasa markay soo dhamaysa maxaa kugu dhacay maal anig meesha ciyaar baan adiga ciyaar baan meesha markaas ciyaarayo ciyaarkeyga baan inbiirta la dheerayo marka ninkii haddaa qofka hore wax loogu soo sheegay oon axkaamta loo soo akriyin de wixii oo dhan ba wuxuu uhaystay kacbada haddii la tago meeluu dikri la akriyo la ducaysan la ooyi bu uhaystay meeshana guntiga intaa isku adkayso orod nag nag nag nag la dhihi baba islaamka ninkan ciyaar bu yaqaana waxaas o dhan marka axkaamta in la bartay waa fiicanta asacyu fayabda bisafa buu ku bilaabi sacyigu fayabqa calayha rajulu ninku waa yar fuulaya qadra qaamatin in qof istaaga in la eg buu kor u yar fuulaya xataa yara lbayta kacbada ilaa uu ka arko min baabi masjidi masaajidka albaabadiisa u ka arkay hadda ma sahlana in la arka kacbada waay tiirashii baa farabatay tiirasha kaa qarin qofka yaqaanase meelo gaaroo la istaago kacbada madaxeeda laga arkaa jira fayastaqbilu qiblata qiblada usoo jeesan wayuhalilu u tawxiidsan wayukabiru u takbiirsan wayaquulu wuxuu dhihi allahu akbar calaa maa hadaana ilaahay baa weyn hanuuntuna hanuuniyey alxamdu lilaahi allah ma ku mahadsan calaa maa awlaana wixii uuna siiyey laa ilaaha ila allah wallaahu akbar alla kaloo xaqa ma jiro allah maahane allahna weyn laa ilaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyi wa yumiitu biyadihi alkhayr wahuwa calaa kulli shayin qadiir laa ilaha ila allahu waxdah anjaza wacdah wanasara cabdah wahazama alaxzaaba waxdah laa ilaaha ila allah walaa nacbudu ilaa iyaah mkhlisiina lahu diina walaw kariha alkaafiruun intan takbiirta iyo laa ilah illa waxdow laga soo bilaabo intaa nabiga ka sugan tahay sala allahu alayh alih wasalam inuu safa markuu kusii socday wuxuu yihi ina asafa walmarwata min shacaa'ir illah aayaddaas akriyey markaasuu wuxuu yihi nabda-u bima badaa allahu bih ilaahay labada safiya marwo safku soo hormariyey saf aynu ka bilaabaynaa waa fuulay xagga kacbada usoo jeeda u arkay uu takbiirsaday ducadan akhrilala waxdu laga bilaabo kadib waa aamusay oo waa ducaystay allahu akbartiiyo ducadiibuu ku celiyey haddana waxoogay buu ducaystay haddana mar saddexaad buu ku celiyey haddana waxoogay buu ducaystay markaa kadib uu ka dhaqaaqoo marwo aday sadabee uma yadcuu ducaysan bimaa axaba wuxuu doona uma yuciidu haada dikra kullahu uu soo celin iyo haada ducaa ducadan aaniyan wa aalian mar labaad iyo mar saddexaad intaa waa sugan tahay laakiin inta hore in allahu akbar calaa ma hadaana iyo inta ka horeysa la ilah waxdahu allahu akbar inta ka horeysa intaasuu ijtihaadan ugu dareen uma yanzilu min asafaabu kadeg fayamshi wuu socon alaa haynat alaa hiinatihi aayad buu iska socon xataa yabqaa ilaa uu haro baynahu isaga wa bayna almiil akbari miilka iyo calaamada cagaaran almucallaqi lagu xiray birukni masjidi masjidka tiirkiisoo calaaya saariy bidixdaadaa cagaarka ku xihan ilaa uu gaaro markii wax yar idiin dhaxeeyo qadra sittati adrucin ilaa lix udhun fa xiina yascaa xilligaasuu yar ordayaa sacyan shadiidan orod adag xataa yatawasata ilaa uu ka dhaxaysto ka dhex istaago almiilayni alakbarayni labada miil iyo calaamadood ee hareeraha ku xihan ee cagaaran alladayni axaduhumaa labadaa midoodo fii rukni masjidi masjidka tiirkiisa ku yaalla walaakharuna muttasilun wuxuu la xidhiiraa bidaari cabaas macaalim is wada bedashay way haddana milayn ahdareyn waa waadihii meesha ku yile umu ismaaciil orodka ay ku dhaaracday ku gudubtay way waadigii labadiisii gebi meelihii ku aadanaa bilow iyo dhamaadka laba nal oo cagaaran baa saa iyo sidaa loo safay labadaa inta udhaxaysa ka koowaadna waa dhaadhaci ka dambana waa dhamaadka ka koowaad baad orodka ka bilaabi ka kalena waad ku istaagi hadday kuu suura gasho kari karto zaxmadna aynan ahayn xiriiri oon la mari karin zaxmadaaba badan hadda iyadana intaas waa intaa la marayo fa yatruku sacya shadiida markaasuu socodkii oyar orodka adag uu ka tegayaa wayamshi calaa hiinatihi ayar buu socon xataa yatiya almarwata ilaa uu ka tago fayascadu calayhaa korkuu u fuulayaa wayatii bidikri buu la imanayaa aladii qiila la yihi cala safa wducaai safa intaad soo akrida iyo duucadii badyadana akriy fa haadihi maratu sii socodkaa waa mar uma yanzilu waa soo degiyo fayamshi wuu socon fii mawdici mashihi meeshuu aayar socdayna aayar buu socon wayasca wuu ordi fii mawdici sacyihi meeshii u orday markii soo socodkiina wuu ordi ila safaa laga soo gaaro fa haadihi tan mar labaad wey fa dikra waducaa buu soo celin uma yadhabu ila marwati buu u aadi fahaadihi alaaatu waa saddex yafcalu dalika saasoo samayn xataa yaktamila sabcan ilaa toddoba ka dhamaystiro yakhtimu bilmarwati wuuna ku gabagabayni marwa sii socodkana waa kow soo socodkana waa labo dad baa sida dawaabkii sii socod soo socodba hal mooda kaasay afar iyo toban ku qaadataa kaasaa wakti dheer iyo daal badan bay leedahay dhowr arrimood aan idinku baraarujiye haddaba safiya marwa waagoodii masaajidka way ka baxsanaayeen haddana masaajidka kudhex jiraan albaabadan laleeyahay waa laga bixi wixii safiya marwo ka shisheeyay tageen hadda albaabadii safiya marwiya masjidka kale albaab udhexeeyaay ma jiro waa isku fur silada labaad safiya marwa intoodii ma aha burihii magaaladii dhismay noqotayo dhinacna waa la cunayo masaajidku galay dhinacna waa la cunayo jid banaan iyo qasri boqortooyaa cunay galay dhinacna waa la cunay oo jidad baa cunay intaba wax yar oo markii la cunay buurtii dhagxanteedii aataar gaar ahaan safo loo garan karo baa laga soo reeday marwana wax yaroo dhagaxaad ku garataa laga soo reeday dhowr masale haddaba markaas waa ka dhalatay bidaayada safiya marwa wadadu dhulna waa siman yahay qaybna waa dalcad labada dhinaca dalcadda markaad fuushaan meel dhagaxeeda yaryaryaho la googooyey inta kale waa bulukeed iyo mutuneel waaweyn wey iyada markaad gasho mutuneel yaryar oo labadaa farood ka badnayn oo cagahaba ku xanuuni duduleeladu ku qabsan oo ku xanuuni markaad kaa go an gaarto safiya mar waad joogtaa waad fuushay adigana adoon fuulin aad ka soo noqoto suuragal ma aha waayo jidkii dhexda waa la kala xirayo meeshaad kasoo jiiraynayso safiya marwa labadaba waad fuushay tanna waad kuushay tanna waad kuushay waa lagugu qasbi ninka dhexda kasoo noqon lahaayo jidka isagaaba ku qasbi oo qasab kugu soo wareejin aad ku fuulayso safiya barwa hadda basementiga hadda garoonkana waa laga sacyin karaa labada dabaqee korana waa laga sacyin karaa kor baana idin fiican ama hoos baa idin fiican meeshan caadi iyo dhulka la sinayd waa lagu dhintaa waa lagu baktiyaa saxmadda iyo jaabka laakiin kuwa kora haddaad iska tagto wakti gaaban iyo meel firaaqa ka firaaqa fiican baa tegi masaafadu way isla eg tahay oo kor iyo hoos waa isla intay hawadiiyo hoosban iyaday kamid tahay wixii sidaas ahaa iyadoo afartaa dalaba dadkii way deeqi weye waagii hore intii safiya marwo isku ahayd baa hadda hal mid ah intii sii socod iyo soo socod la mari jiray soo socod baa laga wada dhigay markii barwe laga yimaado inta lasoo marayo bawaagi hore la isku dabamari jiray mas waa la ballaariyey muran bay dhalatay dhalisay fiqiga masxaan la ballaariyey beena safa warmar waa la iska ogaayo safiya marwo waa la dhaafay iyo lama dhaafin baa la qabsaday oo mascahan la ballaariyey hadda safa ma laga baxay oo ma la dhaafay mise lama dhaafin inta aan ka akriyay raggii hore culimadii maka aahaarta iyo qoraallada ay ka tageen waxay sheegayaan safa inta ay tahay kuma ekeynay qasrulmelik fahta la yidhahdo ama qasru diyaaqa loo yaqaano ilaa qayb kamid ay geli jirtay intaan qasrigaa la dhisin iyo markii la dhisaya culimmadiis joogtay waxaa arkay qoraallo ay ka tageen ilayhin safayntan way ka weyday qasrigaasaa qayb boostay taa macnaheedu inta ay ku jirto iyo jidka qasriga iyo masjidka udhaxeeyo o dhan safa qayb kamid ay ahaayena waa la cunay qayb baa qasriga meliga lagu daray saas darteed xataa barxada ka dambaysaay safay ku aadan tahay qayb badan oo kamid a qolana waxay leeyahay annagu safadii aan soo gaarnay qasrigu melig faad ma gaarsiisanayn mar haddaynan gaarsiisanayn intaryaan yaan la dhaafin aduu jadalkii fiqigaana waa taagan yahay waxba saf kuguma sfilaabiga adigu inaad qaybtii tawsicada ka sacaydo waa ku qasban tahay khiyaar mari waayo soo noqodkii marwo laga soo noqonayay baa intii hore laysugu geeyey sii socodka xaggeed mari dadkan kama hortegi karti askar baa taagan laguma ogola xagga u noqo haddaad dhahdo leexaad ugu agga mar qaybtaa shisheed maraysana waa qaybta dambea lagu daree khilaafka fiqihii la hadda ka taagan yahay laakiin camaliyan baa loo dardaray khilaafka fiqiga baabu daruura iska dheh ninaba waa laga baxaayo majalisiya calaba banaankooda laadayo dadkii bay qaadi layihiin waajibaatu sacyi arbacatun sacyiga safiya marwa waajibaadka lagaa rabeedanka inaadan ka tegin afar weeye axaduhaa midood an yabdaa bisafa inuu ku bilaabo wana safa ka bilowdo falaw badaa bilmarwati hadduu marwo kasoo bilaabo ila safa soo aado lam tuxtasab la xisaabi maayo hadihi marata oo nabigu wuxuu yihi nabda-u bimaa badaa allahu bihi tiida ay ku bilaabaan ku bilaabi cibaadaadkuna waa tawqiifi haddaad daba marta adiga jeebkaaga way waxiina idin markaas ibtada ibtadaa bisacyi markaa uu safa yimid unbuu sacyiga bilaabay wareegii kale wakti iyo daal kaa dhumayde aaniyaha ka labaad waajibka labaad qaطcu jamiici masaafati masaafada safibra udhaxayso o dhan waa inaad dhaaftodan dheda kasoo kala jiirayni falaw taraka shibran taaka hadduu ka taga aw aqala minha wax ka yar lam yaix awaafkiisa asixi maayo fayajibu waajibu waxaa waajiba an yulsiqa inuu ku dhajiyo caqibahu ciribtiisa bixaaid safa safa gidaarkeeda inuu gaarsiiyo wey hadda waxaan waa ku kasban tahay faida ntaha ila marwati hadduu gaaro alsaqa waa ku dhajinayaa ruusa asaalici farahaaga fiidooda waa inaad gaarsiiso wey markaad dhaqaaqaysaad bilaabayso waa ciribta inaad saarto taa markaad ku dhamaanaysana faraha inaad saarto ayuu leeyahy bixaaiq marwati ku dhajiyo uma ida btada ahaaniyata hadduu bilaabanayo alsaqa wuu ku dhejinayaa caqibahu bixaaiq marwati wuu ku dhejinayaa urusuha saabiciina bixaaiq safa taad ku dhamaynaysaaba faraha ad gaarsiin markaad ka bilaabaysana ciribtaad saari buu kuleeyahy wahaakada abadan saasu weligii yeeli yalsaqu caqibahu wuu ku dhejin bimaa yadhabu minhu miduu kasoo tegaya ka ka uruusa saabiciina wuxuu ku dhejin dimadhabigau socday u gaarayo alisuhaa saddexaad istikmaalu sabci maraatin toddoba jeer inaad dhamaystirta way in yar haddaad kala samayso asixi maayo yaxsum yaxsum xisaabayaa dahaabowti socodkiisa min asafa uu ka tegay ila marwati uu tegay maratan hal wa min almarwati ila safaana maratan hal wahaakada sidaa u tirsan kamaa taqadama falow shaka fiihi hadduu shakiyo in nisa hadad ka shakido aw fii acdaadi awaafi sacyi inaad samaysay baad ka shakiday iyo cadadkiisii ama awaafkii aan soo dhaafna kacbadaa tirada shakiday akada bilaqali buu qabsanoo wakamala wuu dhamaystiri sida salaadii wey saddex iyo afar haddaad shakido ka yar baa urtaa ka kale waa isku dhamaystiri laakiin salaadii sujuudu sahwi weyn ahayde tan sujuudu sahwi ma laha sida salaadii markaan ku ihaahdo ha qaadanin sacyigaas ka shakido sujuudu sahwi baa lagu kabi maha macneheeda raabic baa ka afraad an yasca waa inuu sacyo bacda awaafi ifaadati aw lquduumi waa in awaaf ka horeeyo haddii aad sacyar ka bilowdo awaafkana waan dambaysiisan aad tiraahdo labao kale bisharti anlaa yafsira baynahumaa waana sharti dhexdooda inuusan kala gelin alwuquufu bicarafata carafa istaageeda haddii aad awaafu quduumkii awaafto ood kadib sacyigii safiya marwo soo marto oo kadib tiraahdo sacyigaan markaa toos u samey lama ogolo waafka ifaado samayso kadibna saxyigu ku xigo saasaana ficilka nabiga alayh salaatu wasalaam laga dhaxlay oo laga soo gaaray wa sunanuhu maa taqadam sacyiga sunankiisuna wixii soo hormaray waysanu waxaa sunaa an yakuuna inuu yahay calaa ahaaratin wa sitaaratin xawradan inuu asturo daahirna uu yahay baa wanaagsan waayo waxaan uga qiyaasanaynaa maadaama uu cibaadaad yahay satrulcawra ahaarada laga qiyaasanayna ahaaraduna xajka way u fiican tahay daruura xaaidada lagu baneeyey qof kalenu ahaaro qaata cibaadada fiican wa yaquula baynahumaa inuu yidhaahdo rabbi kfir warxam watajaawaz camaa taclam inaka anta alcazu akram saxaabada qaar kamid ay ka sugnaatay waa kaan soo niriyo ibnu cumar iyo ibnu mascuudi ay ka asaxday allahuma rabbana aatinaa fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar dawaafkay ku soo aroortay tanna wuxuu yii wanaba qiyaasanaynaam bu leeyahy walaw qaraa alqur'aana qur'aan hadduu iska akriyana huwa aqbalu saasaa fadli badan buu leeyahy walaa yubdagu sunna maaha takraaru saci sacigi in la soo celceliyo salada dad badan baa ku qaldama dawaafka in lasoo soo celceliyo waa sunna waad muraysatay waad xajiday makaad iska joogtaa inaad iskaga cibaadaysato dawaafku sida salaadii iyo dikrigii waa fiican tahay adaan dadka saxmaya dhibad hadaad u geysanaynin markaad masaajka timaadaba toddoba jeer kacda inaad ka dhawaaf waa cibaadaad qurba wey laakiin sacyigu waktigiisa u wey dadka qaar baa waxay moodaan markasta uu dawaafaba in sacyina laga rabo uu dawaafaa sacyigu aadaa uu dawaafaa sacyigu aadaa ayib haddii aad aragtaan marka dad baad ku arkaysaan sacyiga aan libaasulixraam qabin qamiiskiisuu qabaa shaati iyo sarwaal buu qabaa dadka inta haalibkooda ah waa saddex nooc qof haldan oo waahim ah oo moodaya markuu tawaafo oo sacyi in laga j laga doonayo kaas waa qof haldan qof qof wada waa yeelah ama qof dumara wada oo isagu xaajina maaha muctamirna maaha laakiin qofkan uu heliyahay saddexdaa labadaa qolo qolo saddexaysaa jira oo dhar cadag dharca dawladda u shaqeeya meesha duruufta iyo nabadgelyadana eegaya baa jira sida tawaafka kacbada lafteeda kuwa laba go qaba iyo kuwa dhar kamiisa qababa oo dharcadoo cadoo farabadaan dadka ay udhex socdaan runtiina dadku way u baahan yihiin halkaa kacbada ah kuwa wax ku jeebsiiba meelaha ugu badan ee saxmadda ah, ee inaad is ilaaliso waxaad wadata u baahan tahay inay kamid tahay kacbadu kacbada adoo lagu jeegsiinaya kuwa isku dayaya dumar inay halkaa ku faraxumeeyaan kuwa idin sheegaya saxaada wataa daalinaya wax kastoo jin iyo jaan iyo shaydaana ku jira intaa waxaa dhex socda dabca dadka la dawaafaysa oo sacyiga safiya marwo dhex socota oo kuwa qabqabanaysa dhowr jeer baa arkay qof dad jeegsiibayo la qabtay isagoo jeebsiibaya meel uu kala soo baxay katiinada garan maysideed qasab markaaba lagu dhejinaya marka qofba saas oo kale ad bay u dhacdaa marka hala yaabina kuwa waxaan aragnay meeshii saxmadii haween ka horeeya inay farxumayaan isku dayay xaggee la maraya rugnigii iyo maqaamkii baa la maraya markaasa waxaa ihahdaa maxaa loola yaabi jiray abujahali nimankii islaamta ku caawudisay kuwa islaamka ahaa ee xaj iyo cumro yimid ee labada go- qabay baa qaarkood waxaan samaynaya ninkii muddo badan kacbada joogaan karatulmasaasi tudib lixsaas ahayn waagi hore saan uma yaabanayn soomaaliya walwalyada kacbada intii la geeyey markay jidda yimaadeen warkoodii bedelay saa ula yaabi jiray baan wadaado kacbada agteeda oo weliba aana dee dawaaf jirin oo gogol taalo qadyaalad intay isu qabsadeen la kala qabqabanayaan lasoo soo kulanaa anagoo muctamiriina ka saxan haddii kuwa wadaadaha oo arday jaamacadaha waxaan samaynayaan warlooryo maxaa lagala yaabayey marka horeba iska mooryaan aha marka meeshaasi tikraaru sacyiga ay geeyey dadka dawaafaya ee dharkooda qaba qaar baa dhar cada dadkaasay eegayaan waxuu xumaynayay wax wax qaybinaya iyo waraaqo qaybinaya iyo wax wax meel dhigaya iyo dhulka dhawooda kaamiro waxay intaa ka baqayaan qof ama wax meesha dhiga ama wax ku qaybiya ama wax qarxa dhiga xataa waa dhici karta oo hadda ka hor ba xujayda la qarxiyey qolaana qarxintooda aan koobshaa ukabanaynin masaajka bartigiis intay udhigaan ley inay kumayaal iyo boqolaal kun iyo malaayiin la kacdo kuwa ilaahay ugu dhawaanay kuwa xaalka dhigitaankiisa ugu dhawaanaya inay dilkeeda waamasaa jireen bay ka helayn marka adiguna isilaali hana qariibsanin qofku dadkaa kalu noqon kara ama dad wada ama danta iyo shaqada rasmiga u jooga markaas caawa ku jinaal subxaanaka allah amdika a